bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaantiyo kolo waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur rediyo kulmiye magaalada muqdisho smaqal wanaagsan dhegeystayaal ma weliba joogtaan taariikhdu maanta waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad ee januari labada kun labaatanka barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa saaxiibada qodobo ay ka mid yihiin tartanka xiisaha badan dowlad goboleedada iyo weliba gobolka banaadir xulka gobolka banaadir waliba xulka maamulka galmudug ayaa wada ciyaari doona kulan xiise badan sidoo kaleetona saaxiibada hirshabeelle finaal ayay gaareen sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa ciyaaraha dunida chelsea iyaguna waxay gaareen fiinaal oo koobka karokaabka kulamada la ciyaari doono liverpool waxay doonaysaa iyagoon inay fiinaal gaaraan caawa koobka qaramada qaaradda afrika asiyan kaabkan aynu eegi doona dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha dohoreediyo kulmiye magaalada muqdisho yahay haddiinu eegnana maanta waxaa wada ciyaari doonaa kooxda ee galmudug iyo weliba xulka maamulka ee gobolka banaadir kulan xiise badan markaynu eegno kulanka waa kulan la saadaalin kareen waxaa weeyaan galmudug iyo weliba banaadir waxay kulmayaan xil ciyaareedkan laba jeer waa kulankan iyo weliba kulankii hore oo ka baaga ama soo laabashada cajiibka lagu sameeyey xulka maamulka ee galmudug haddaba markii aynu eegno kulanka waa kulan la saadaalin karin weeyaan ciyaartooyda gobolka banaadir iyo weliba kuwa galmudug iminkanbaa diyaargarow ayay sameynayaan tuulada ciyaaraha shacabkii ugu badnaa ayaa ka qeybgalaya kulanka marka markii aynu eegnana kulankan waa kulan innaba aanan caadi ahayn waxay sugayaan oo ay rajeynayaan markii la eego waa hir hirshabelle weyaan midkood inuu soo baxo ama gobolka banaadir ama galmudug haddaba ciyaartoyda hirshabeelle guushii weyneed ay ka gaareen shalay waxay ka dhigan tahay in hadda fiinaal ay joogaan marka waxa weeyaan kulankan galmudug iyo weliba banaadir u dhexeeyaan waa kulan sida fiinaal camal ah. waa kulan markaasi dabcan la saadaalin karin weeyaan marka eh, markaynu eegno eh, ciyaartooyda eh, gobolka banaadir iyo weliba ciyaartooyda maamulka galmudug waa kuwo aad iyo aad u tayo leh kuwo aad iyo aad u khatar badan kuwo aad iyo aad markaa wax badan sameeyey xil ciyaareedkan diini waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan ee xulka maamulka galmudug isaga dabcan waxa weeyaan ayaa leeyahay waa inuu dabcan ama taageerasha walaayad waxay saaranayaan ninka diin la yiraahdo halka kuwa kalena markii aynu eegnana ciyaartooyda maamulka hirshabeelle aan iraahday ciyaartooyda gobolka banaadir iyaguna ciyaaryahano badan ay jiraan oo kuwo aad aad u badan marka sanadkan waa sanad aan la saadaalin karin weeyaan tartanka xiisaha badan ee markii la eego sanadkan waa sanad cajiib ah oo dabcan laleeyahay allalehe sanadkan sanadkii hirshabeella sanadkii galmudugba base waa sanadkii gobolka banaadir oo markana doonay taariikh ay markaa ay sameeyaan haddaba markaa lama saadaalin kari wayaan marka waynu arki doona ciddii markaasi guul gaari doontay laakiin hirshabelle iyagu banaanka ayay joogaan oo finaalka ayay joogaan oo waxay doonayaan midkii soo baxa ama galmudug ha noqoto ama ha noqoto eh, markii la eego eh, gobolka banaadir waxay u tahay isku mid ayay u tahay ciyaartooyda eh, markii la eego eh, hirshabeelle maadaama shalay jubbaland ay garaaceen kooxda maruudiyaasha lagu naaneyso marka waynu arki doonaa ciyaartan eh, tobabaraha kooxda galmudug ayaa hadlay wuxuuna shaaca ka qaaday in kulanka uu weynyahay kulan weyn uu yahay marka mar la weydiiyey ayaa waxauu yidhi bal ka waran oo waxaa la weydiiyey sanadkan galmudug ujeedkooda waxuu yahay wuxuu uu sheegay ninka layidhaahdo axmed tahliil ujeedkeen wuxuu yahay n inaynu koob ku guuleysanaa haddaba tababaraha galmudug iyo weliba tababaraha maamulka ciyaartooyda gobolka banaadir waa laba saaxiiba waa daada amin daada iyo weliba axmed tahliil sidaas ay tahayna kubada cagta waxa weeyaan dabcan saaxiibtinu ma yaqaano dunida markaad aragto kale beb guardiola iyo weliba waa mekala arteta waxay ahayn dad markaas soo wada shaqeyn jiray marka oo aad iyo isku jecla lakiin sida hadda markaad eegtana markay mancity iyo arsenal wada ciyaarayaan waa kulan dab iyo holac ah ayaa dhex mara labada kooxoodba mancity iyo weliba arsenal oo kala hogaamiya marka michael arteta iyo weliba mancity beb eh, guardiola saas ay tahayna labadan waa saaxiibo rasmiya ah sida marka kubadda cagta markii laga tago axmed tahliil iyo weliba ninka la yidhaahdo eh, dada min dada waa saaxiibo aad aad iskugu dhow sidoo kaleetana tartankan wuxuu noqon karayaa finaalka wiil iyo macalinkiisa inay ciyaaraan taasi oo ka dhigan tababaraha xulka hirshabelle ayaa dabcan waxaa loo yahay macalin oo macalinkiisa ayuu ka hor imaanayaa haddii final lacala ay u gudubto weyaan gobolka banaadir haddii gobolka eh, galmudugna maamulka galmudugna ay u gudbaan waxay noqon doontaa axmed tahliil iyo weliba macalin cabaas macalin aad iyaad u khibrad badan aad iyaad u fiican waxaa weyaan tayadiisa ay sareyso marka labada macalin hadda saddexda macalin isku soo haray waa saddex macalin aan kala yareysanin marka macalin cabaas oo hogaamiyaha hirshabelle ah, macalin axmed tahliil oo isagu waxaa weyaan galmudug iyo weliba macalin daada amin daada oo isagu waxa weeyaan gobolka banaadir ah marka waynu arki doonaa galabta kulan xiise badan ayaa garoonka tuulada ciyaaraha magaalada muqdisho ku dhex mari doonta

saaxibada dhegeystayaasha radio kulmiye ayaynu markaan siinaynaa barnaamijka ka qayb noqonaya oo waxa weeyaan waa kulankaa weyn ay dabcan ka qayb noqon doonaan oo ay markaa dabcan ka hadli doonaan saaxiibada leelanka rediyo kulmiye ay soo wici karayaan marka eh, kulanka galmudug iyo weliba kulanka gobolka banaadir waa waa kulan inabaanan caadi ahayn weyaan ruahaantii kulankan waa kulan aan la saadaalin karin weeyaan marka waynu arki doonaa duwaabeyd mugalabta caawa markii la gaaro ko iyo tobanka ama galabta markii la gaaro ee dabcan halka saac ilaa iyo ko iyo tobanka saac ama shanta galabnimo iyo bar ciyaarta markay dhamaatay kadib waxaa la ogaan doonaa kooxda kale ee dabcan hirshabeelle ee kusoo labeyn doonta ee finaalka aadi doonta marka laakiin markaynu eegno dabcan sanadkan waa sanad mucjiso ay sameynayaan kooxda hirshabelle maadaama sanad inaba aan caadihan weyaan ay qaadanayaan waxaana dabcan laleeyahay waxaa la amaanayaa tababaraha daadayar ee macalin cabaas macalin cabaas dadka inta badan waxay u moodaan ninka inuu dabcan eh, yahay qof markaa iska caadiya ah, lakiin inaba caadi maaha macalin cabaas waa macalin inaba aan caadi ahayn macalin cabaas waxa uu dabcan uu ka mid yahay mid ka mid ah macalimiinta taariikhda kan ugu wanaagsan hirshabelle soo maray marka hirshabelle waxaanu ognahay marka hore wareega lix iyo tobanka ayay ku hari jirtay ama wareega gurubyada ayay ku hari jirtay marka hore laakiin sanadkan waxa weyaan in naba caadi maasalahaan kale ninka macalin cabaas la yidhaahdo labada kun labaatankii degmada cabdicasiis ayuu finaal isagoo macalin ah ugeeyey marka waa ninkan khibradiisa weeyaan labada kun gobolka banaadir ayuu ku guuleystay koobkii ee maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir sidoo kale labada kun labaiyo labaatanka ayuu u qaaday koobka marka hirshabellena finaal ayuu gaarsiiyey sanadka labada kun taa oo ka dhigan in uu yahay eh, macalinkan wiil dhallinyaraha ah oo inaba nacaadaheen oo aad aad u khatar badan marka macalin cabaas waa la ammaanayaa marka sanadkan hirshabeelle wuxuu doonaya inuu koobkii ugu horreeyay taariikhda eh, maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir inuu farta ka saaro eh, dhegeystayaasha ugu horey aan soo qabanaya barnaamijka ka qeyb noqonaya bal dhegey soo dhawow halo soo dhawo cabdishiid adiga farsamada guud ahaan baada kulmiya saaxiibadeed bartiga taageera waxaan leeyahay door wanaagsan waayahay saaxib duur wanaagsan o saaxib cabdishir waadaa umahadsan tahay xasan buulo xasan degmadeedi waa suuqa xoolaana waan joogaa runtii shalay kulankii shalay markaan ku bilaabo runtii horta shalay jubbaland iyo hirshabeelle waxaa u ciyaar ismari waayo weliba hiwarooyin kulley hiwarad mar tagtana meesha kulley awood ma taala waxaan isleeyahay waa iska nasiib hirshabeellena shalay nasiibay kusoo guristay ilaa haddana waxaan leenahay siiba wado sababtoo ah laba kulan ay aaday kulana dhibcaa la siiyey dhulana kulana maamul goboleedka koonfureed ay forset ka qaadatay oo saddex dhibcood saddex goolaa la siiyey oo weliba hadda haddii aan dib u raacno hataa waxaa hal dhibic ay ku imaadeen finaal meelka ku joogaan marka hadii ay saas koobku sii qaadi waayeen cabdishida waxaa xaqiiqo ah maamul goboleedka ugu nasiibka daran inuu noqon doono eh, maamul goboleedka hirshabeelle ayagoo weliba hal dhibic ku yimid fiinaal ku yimid maanta fadhiya galmudug iyo banaadirtii soo baxdana ku dhici doono weliba haddii saas koob looga qaado waa nasiib daradii ugu xumeed waan dhihi karnaa weliba ay walow ayagoo ugu dambeysay sagaashankii fiinada imaadaan oo cadi ay soo istaagaan fiinada waxa waaye waa nasiib daradii ugu xumeed aan dhihi karaa hirshabeelle haddii ay saas koob ku qaadi waayaan kulanka galabkaana soo haray kulanka galabkan reer faanaye iyo waxa ciyaaraya iyo gobolka banaadir waxa waaye reer faanaye ayaga laftirkooda micnaha markay soo gudbeen toddobada dhibcood wareegaad ugu dambeeya koonfur eh, galbeed saddex ibil saxad ay garaaceen ay imaadeen haddii waa ka joogi weyne magaalada iyo baraha bulshada iyo meel walbaba haddii inay koob ka qaadeen aad moodaaba waa taageeryaal manchester united oo hadii soomaaliya oo kuwii soomaaliya waa marka qalabkan kulanka la ciyaarayo waxaan uradeynayaa guusha marka banaadir in weliba laga hal ku adkaan doono weliba uu ku darin doono maamulka iyo ee weliba ay hirshabeelle laga adkaan doono weliba afka ciidda loo dari doono maamulka gobolka banaadirna oo ku guuleysan doono macalin baadir amin ay walaayadeena saaran tahay reer faanaay iyo reer nasiib wadaba anay waxba uma ahaayo gobolka banaadir anu ahaaya arkayna u arkaynaa cabdishiid adiga tartamada guud ahaan saaxiibada waxaan idin leeyahay duhur wanaagsan waayahay kaasi wuxuu ahaa xasan marka saaxiibada kale aynu eegeynaa oo barnamij heebka noqonaya dhegeystayaasha soo wacaya Eh, markaynu eegno dabcan sanadkan waxa weeyaan eh, waa sanad cajiib ah weyaan marka hirshabelle iyagu xataa boqolkii boqol waa ugu qalmaan kubadda cagta dunida way ka jirtaa farfaad in la bixiyo oo koox markaa dabcan haddii diido inay kooxda ay ciyaarto in la siiyo oo xaq ay u leedahay hirshabellena markii la eego markaa dabcan sanadkan wax walba ayay u qalmaan awoodooda iyo weliba nasiibkooda ayaa saacidaya marka hirshabelle lama dhihi karayo eh, awoodooda way liidataa marka mar walba hirshabelle waxa weya sanadkan waa mucjiso marka galmudugna awoodooda waa banaanka halka gobolka banaadir sidoo kale iyaguna waxooda weeyaan sanadkan inabaanan caadiyan oo waana kooxda keliya sanadkan oo aan dhulka markaa dabcan la dhigin oo aan laga badin saaxiibada kale ayaynu eegeynaa iyo barnaamijka ka qayb noqonaya saaxiibadana soo wahaya waayahay waayahay dhegeystahaasi qadkayaa kogay saaxiibada kale aynu eegeynaa dabcan marka sanadkan sanad inabaanan caadi weeyaan oo aan la sahdaaleyn karin markaynu arki doona sanadkan cidda ku guuleysan doonta koobka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir markan haddii aynu eegnana ciyaarihii kale ee saaxbada ay nasoo wici karayaan barnaamijka ka qeyb noqon karayaane koobka karawkaabka jelse ayaa xalay wacdareysay oo lix gool ku garaacday kooxda yar ee mid lasbara lagu magacaabo marka chelsea waa laga sheeksanaa waxaa lasdhehayay kooxdan waxa weeyaan finalka u gudbaysa maadaama kulankii ugu dambeeyey ay dabcan ay garaaceen oo garoonkooda guuldaro markaa ay kala kulmeen laakiin ugu dambeyntii lix gool ay ku garaaceen chelsea garoonkooda stanford bridge ayay kusoo dhaweyen bal saaxibada inuu weli jaana siin doonaa fursaga qayb noqonaya sonorise eh. sonow alo magaadi aadiya saaxib sonow magaca diyaanka waa abduqaadir maxamed cabdulli gobolka waxaa joogaa degmada habar waaya saaxib barnamijka ola socotaa aadiya sonow waa yahay waa yahay waa yahay dhegeystayaas ismaa maqalno saxaabada kale aynu eegeynaaye eh, saxaabada kale ayaa soo qabanaya soo dho dhegeyste sidaadaan kuu salaamayaa adiga iyo farsamada bahda kulmiye faaday sportiga nabadoonkeyga xasan tuulo iga sooreya dhamaantiin tuur wanaagsan magacaygu waa faad maxamed cali faad saadacate degmada kaaraan bartamaha burka jiiko aan ku suganaa saaxiibke aad iyo aad waa kaafaad soo dhawow saaxib waxaa weeyaan tartanka jubbaland aynu ku hormaraynaa iyo hirshabeelle kulankii finaal ay u gudbeen hirshabeelle sanadkan waxa weeyaan innaba caadi maaha kulanka galmudug iyo sidoo kale banaadirna way sahayaan horta cabdirashiid horta aada u mahadsan tahay kulankii hirshabeelle iyo kulankii jubbaland waxyaabihii ka dhacay horta si aan wax yar ka dhaho horta gobolada dhammaantoodna gobol aan laga badin banaadir ka jiro haddii dadkaan xusuusiya dhamaantood waa laga wada badiya marka dhamaantood kulamadooda waa ay wada dhameysteen dhamaantood kulamadooda oo ay wada ciyaareen naadiga keliya aanad kulamada dhamaysanin waxay yihiin naadiyaashaan hirshabeelle iyo si lamide eh, koonfur galbeed si lamid ee koonfur galbeed waxaan ka warhaynaa kulankii hirshabelle la ciyaari lahayd inuu ka baaqday hirshabellena uu ka baaqday si lamid ee kulankii banaadir iyo hirshabellena ay wada ciyaareen galmudug iyo hirshabellena ay wada ciyaareen waa dareemi kartaa labadaas naadi qaabkay ula ciyaarayeen naadina waa dareemi kartaa sagaasanki daqiiqa wuxuu ku dhamaaday ciyaartaas kool iyo kool ciyaartii banaadir iyo ciyaartii ciyaartiyadoo socotaa la joojiye marka awood ahaan naadi koolal ku lahay hirshabelle meeshaas ma aalin marka ma dhihi karno awoodteeda aaday u liidatay hal naadiyaa ka badtay waana jubbaland saasay tahay jubbalandi shalay ka baday hiir shabeelle waa dareemi kartaa waxyaabaha lagu dhiga marka si wax ka dhacay isboortiga wax badan oo micno badan oo yeelana marka ani ahaanteeda waxaan aaminsanahay hiir shabeelle haddii ayna awoodteeda meesheena ku imaanin dee dheel ma ku imaan inaan aaminsanahay oo waxay ku imaatay awoodteeda sababtee kulankii shalay dhacay sagaashan daqiiqo rigoorigooro ka dhamaada rigoorigoorene koob adduunaa lagu qaadaa marka wax walbay dhacayna koob adduun ama championa lagu qaadaa rigor rigor marka awood ahaan hir shabel kulamadeeda haddii ay dhamaysa laheeday ama dhammaantood ay wada ciyaari laheed waa qiimeynayna waxaan dhihi lahayn aaday awooddeeda u liidataa halka kulan ee laga badiyey jubbaland ay kulankaas ay ka badisa ma lagu qiimay kara naadi sababtoo galgudugna waa laga badiyey si lamida koonfur galbeedna waa laga badiyey jubbalandna waa laga badiyey dhammaantood ma dhihi karna awooddooda aaday u liidataa marka ma dhigi hal kulan oo laga badiye hirshabelle awooddeeda waa ay liidataa labada kulan oo oona ciyaarina ma lagu qiimey karo nasiibkooda sababtoo ah sharci wax walbaba isboortiga sharci ama qaanuun u leeyaha marka qaanuunka iyo sharciga ulaayo ay hirshabelle ku guuleysataan aaminsana marka kulanka kalabta banaadir iyo salmudug ani ahaanteyda salmudug iyo banaadir midkii soo baxa horta waa u joogaa laakiin ani ahaanteyda banaadir aan waa fuskiska labaad iyo banaadir ah laakiin ani ahaanteyda waxaan aaminsanaa kulanka kalabta wax walbaa dhici karo dalana waa kuu sheegay hirshabelle sabaqinabki waxay adag dhamaadka waxyaaba badan ay ku kala duwan yihin marka kulamadii la ciyaaro hore loo soo ciyaaray kulanka galabta la ciyaaraa waxyaaba badan ay kala duwnaan doonaan marka banaadir mar walba galmudug ma saarnaa kartaa laga yaaba sababto waxaa laga yaabaa galmudug inay banaadir ay ka haarsato kulamadii hore banaadir ay ciyaaray marna qaatay aad wareegyada hadda lagu jira ay ka badisa marka waxaan aaminsanahay wax badan badana isbedeli kara laakiin ahaan ani ahaan isboorti ahaan hadii aan u hadlo waxaan jecelnaha daraatin inay badiso weliba hal iyo eber ay ku badin doonta marka bacda kulmiye isboortiga waxaan idin leeyahay farqa wanaagsan waa yahay waa yahay waa saaxib waa kaga mahad celinaya waa fahd weeyaan marka hirshabelle waxa weeyaan sanadkan ma yareystaan marka hirshabelle sanadkan ma yareystaan marka waxa weeyaan sanad qurux badan ayay u tahay saaxiibada kale aynu eegeynaayo barnaamijka ka qayb noqonaya marka sanadkan waxa weeyaan hirshabeelle inaba caadi ma marka dadka moodaya in hirshabeelle sanadkan wax u wado waxa weeyaan sanadkan hirshabeelle midhameel u socotaa maleyna aad iyo aad waayahay saaxiibada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qayb noqonaya marka sanadkan hadda saddexda kooxood ee isku soo haray galmudug iyo weliba banaadir iyo weliba hirshabeelle saddexdaba waa saddex aan kala yareysan weyaan marka dhegeystayaasha kale aynu eegeynaa oo barnaamijka ka qayb noqonaya waayahay dhegeyso dhow alaykum waalaikum salam waraxmatullah barkatu so dhow saab waa dhawahay maasha allah waa nabadoon abshir xuseen maxamuud waayahay saaxib soo dhawow waxa weeyaan barnamijka kala sotaa ya barnaamijka kala sotaa maxaa dhacda walaal waayahay waayahay waayahay dhegeystayaasha waa kaa waa ka aad iyo saxibada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qayb noqonaya waayahay aad iyo aad aad iyo soo dhawo aada ku salaama adiga grig bulshadii akhyaa joogaa marka la fiiriyo runtii hir shabeelle wadanka meesha soo gaartay sababta kubadda cagta wax badan euh, euh, euh, soo dhex jirno runtii awoodna mararka qaar waa la isticmaala mararka qaar runtii nasiib oo jira oo waxaan la soconnaa dersi oo ciyaartooy yar wadata oo zuum iyo ciyaarayaan in champions leaga daaba guardiola koox adag wata inay hal imir uga qaadeen goolkaas ka ficiliyo marka cabdirasid marbo badda ciyaarayo awoodna waa la adeegsadaa waa jirtaa nasiibna waa jiraa mar kale waxaa leeyahay biswal meeshaan runtii baaban ku dhimaanin waan uqalmatay eh, kulanka galabta ciyaara runtii cabdishida wax leeyahay eh, labada kulan oo ciyaara labada kulan ciyaara runtii waxay u tahay fiiraan oo kale sababto eh, kulankan kooxda gaarto runtii finaalka iyo guulto laakiin marka iskusoo doobdoobo natiijada kulankan banaadi rajiiha ah, laba guul iyo inay ku dayto marka macalimuhu aad aan ku salaama waayahay saaxiibkii waa kaga mahadcelinaya saxibada kale noo eegayna barnaamijka waa noqonaya marka sanad cajiib ah ayaa dabcan eh, u tahay eh, hirshabelle iyo galmudug waliba kooxda gobolka banaadir oo sanadka marki doonaysa taarikh inay sameyso waaya sano dhegeystano way saaxiibkay cabdirashiid adiga qadka farsamada baa eletimiso k n n kumiyaad utaqaan waxaad leeda kiinuba eh, waxaan leeyahay marhaban iyo aad injineer soo adowdha waa raska intaas kadib waa saaxiibka k n n haashim maxamed cali haashim madaali k n n alla waxaan kasoo wacaa degmada deniile xaafida murugta waxda barwaaqo aada iyo aad haashim soo dhawow waxa weeyaan sanadkan bal ka waran eh, hirshabeelle kulankii ugu dambeeya way guuleysay finaal ayay joogaan galmudug iyo banaadir ka war aada iyo aad waxa waaye hotor eh, aan ku horumarno jubbaland eh, iyo oh, hirshabeelle aada soo dhaskulay waxawaaye oo daawal isaan ku haynay kulley waxawaaye lama filan in hirshadeeda halkan ay soo gaarto marka aan ahaantaya hirshadeeda awoodey kusoo baxday ma dhihi karan waxaa dhihi karaan masiibin kusoo baxday waxaan ognaha ayadoo caruus inay soo baxday salan waxawaaye nasiib eed ku heshay inay soo baxdo baradeska ay ka badiso ciyaarta galabkan udhexeyso dhigeeda galmudug iyo maamulka gobolka banaadir waxaa sida mudan in labadaba ay yihiin laba saameyn leh labada maamul markaa fiiriso gobolka banaadir iyo galmudug in ay yihiin labada ugu taageerada badan ee caasimada muqdisho sidaas aageed marka waxaa laleeyahay garoonka hataa waxaa laga yaawaa in garabkaani oo dhisma taageerla in la ciyaaro sababto waa ah labadaba taageerahooda saay u badan yihiin laakiin anigu olaadul caasima ayaa wataa maamulka gobolka banaadir oo dhiirigelin sameeyey ciyaartooydiisa islamarkaana waxawaaye toban kun oo doolar shalay dhiirigelina faraqa ugu shubay marka ani ahaanteydii waxaan wataa isla markaana gudaa u rajeeya awlaadul caasima gobolka banaadir inay soo baxaan oo galmudug afka ciidda loo daro ugu dambeyntii cidnaba doone cabdilfarashka qaybta farsamada baada k n n inta ku ugu dambeyntii waa hashimadaalo inay leh duurwaan waayahay saaxib waa kaga mahadcelinaya hashim sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay samcada kale aynu eegeynaaye barnaamijka iyaguna ka qayb noqonaya marka dhegeystahan ayaa soo qabanaya soo dhow dhegeyste helo soo dhow magaca degaanka waxa maxamed liibaan oo kusugan degmada yaakshi waaya saac barnaamijka waa la socotaa bal ka waran hirshabelle final ay u gudbeen galmudug iyo weliba wada ciyaari doonaan ciyaartooyda gobolka banaadir waxaa orajey doona guusha galmudug inay koob ka qaadana orajey oo afka ciida u darno baraadis aad iyo aad aad iyo aad aad waa kaga mahad celinaya saaxiib eh, sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay kulmo xiise badanna caawan waa la ciyaari doonaae dhanka liverpool waxay dooneysaa in liverpool dabcan ay guul gaarto si finaalka ay u gaaraan marka barcelona iyo weliba sidoo kale atletico bilbaon iyagana waa ciyaari doonaan horyaalka bundesligahana bayer munig ayaa ciyaari doonta union berlin ayay ciyaari doonta caawa kooiy tobanka ama tobanka habeennimo iyo soddon daqiiqo ah. marka koobka qaramada qaarada africana namibia ay weliba maaliya wada ciyaari doonaa caawa sideedda halka south africa ay weliba tunisia sideedda ay ciyaari doonaan kooiy tobankana caawa adri congo iyo weliba tanzania ayaa wada ciyaari doonaa marka zambia iyo weliba eh, dabcan morocco iyagana wada ciyaari doonaan ciraaq iyo fidman asian kaabka weyaan ciyaari doonaan halka jaban iyo weliba duruusiyaha wada ciyaari doonaan marka waynu arki doonaa sanadkan sanad inabaan caadi ah koobka qaramada qaarada africa cameroon iyagu way baxsadeen oo dabcan waxaa laga cabsanayay in ay gebi ahaanba ay seegi karayaan laakiin cameroon way baxsadeen lakiin algeria ayaa tartanka dabcan ka laga cirib marka waynu arki doonaa sanadkan cidda ku guuleysan doonta liverpool waxay doonayaan in iyaguna fulham ay garaacaan kow iyo habeenimo marka liverpool garoonka fulham ayay ku ciyaarayaan kulankii ugu dambeeyeyna Eh, garoonkan ay soo booqato kooxda kubadda cagta liverpool waa garoonka fulham ay ku ciyaartay weyaan garafen cottage stadium markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqdaan kooxda liverpool waxa ay ahayd kulankii ugu dambeeyay weyaan lixdii agosto labada kun labaiyo markaasi oo ay dabcan kooxda kubadda cagta liverpool barbaro laba gool laba gool la dhaafi weysay markaa darwin nunis ayaa wacdareynaya sidoo kaleetna diego jota isagana innaba caadi maaha sanadkan Ramazan waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhor rediyo kulmiye magaalada muqdisho markaan dhegeystayaal haddaynu waagnana kooxda kubadda cagta mancity waa koox aad iy aad u khatar badan xilli ciyaareed qurux badan ayayna qaadanayaan hadaba kooxda kubadda cagta mancity ayaa sanadkan mar kale doonaysa inay taariikh ay sameyso mancity todobaadka soo socda ama todobaadka gudihiisa waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sports wareega eh, soddon labaad eh, f a kabka kooxda kubadda cagta sports waa koox aad iyaad u khatar badan markaynu eegno waxaa ka maqan eh, ciyaaryaano ilaa iyo ben davis weliba ninka lagu magacaabo leselsow sidoo kale madison ayaa usoo laabtay kulanka wuuna ciyaari doonaya leeyahay kulanka toddobaadkan eh, masitay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta sporis halka masitina eh, ederson uu usoo laabtay sidoo kaleetna akenji ayaa maqnaan doona laakiin haalan isaguna waa diyaar kulanka haddaba kooxda kubadda cagta masiti ay ku dhiban iyagu inay guul kusoo gaaraan garoonka sport stadium tani markii garoonkaasi ay ku ciyaareen ama tanii markii sports garoonkaasi ay samaysteen eh, markii la eego afartii jeed ugu dambeysaba waa lagu soo garaacay marka beb gordiola lix guuldaro ilaa shan guuldaro ayuu kala kulmay sports garoonkooda markii uu booqdo marka isaga xataa xil wuxuu shaac qaaday keliya waxaan u baahanahay garoonkan kusoo guulayso marka mar weliba uu garoonkan u yimaado eh, mancity way ku garaacdaa kooxda kubadda cagta tottenham hotspur kulankii ugu dambeeyeyna masita soo booqdaan garoonka sport stadium waxay ahayd shantii februaayo laadakunsadeylabaatanka markaasina kooxda kubadda cagta sports ayaa ku garaacday hal gool waxba kayn oo ka tegay kooxda sports ayaa xilli ciyaareedkii hore ku wacdareeyay isaga ayaa goolka guusha dhaliyay markaa eh, markaynu eegno sanadkan waxaa la amaanaya tababaraha kooxda kubadda cagta sports ninka lagu magacaabo bostogoglo hadaba koox kubada cagta mancity wararkeeda aynu ku wadi jirnaaye koox kubada cagta mancity suuqa kaliibsiga uma baahno waxaa leeyahay keliya waxaa ka tegi doonaa ninka lagu magacaabo kelvin philibis hadaba philibis ayaa eh, dabcan ku dhibtooday kooxda kubada cagta mancity waa mid kamid ah ciyaaryahaanadii ay dhowaan ay lasoo wareegeen eh, laba xil ciyaareed ka laakiin sidaasi ay tahana lacag lixdan bilyan ay ku bixiyeen ilaa iyo haddana waxa weeyaan eh, ciyaaryaankan ayaa ku fashilmay ama folob ku noqday kooxda kubadda cagta mancity marka mancity iyagu wararkooda waxa weyaan waxaa leeyahay mancity iyagu ma u baahna inay ciyaaryahaan ay soo qaataan kooxda kubadda cagta mancity hadda waxay u baahan yihiin keliya eh, dabcan inay guulahooda sii wataan hadda mancity ayaa badinaysay eh, afartii kulan ama shantii kulan ugu dambeysay afar ka mid a ah horyaalka bermeliga tusaalahaan oo kaleeto waxay garaacday kooxda newcastle united waxay garaacday kooxda kubadda cagta shifil laba gooli waxba waxay garaacday saddex gooliyo hal kooxda everton waxay garaacday kooxda kubadda cagta ee eh, crystal bals ay barbare la galeen waxay garaacday kooxda loton marka shantii kun ugu dambeysay afar kulan ay badiyeen masiti waxaa leeyahay suuqa kalibsiga oo hadda gabagaba sii maraya afarlabaatanka bishan aynu ku guda jirnaa keliya hal toddobaad ayaa ka dhiman suuqa kaliibsiga marka waxaa leeyahay masiti iyagu suuqa kaliibsiga uma baahna waxay u baahan tahay keliya in ciyaaryahanadooda ay usoo laabtaan sida halan oo tababarkii ugu dambeeyey kooxda qaatay marka masiti ayaa xil ciyaareed qurux badan qaadanaysa xil ciyaareedkan labaatan kulan horyaalka bermeliga ay ciyaareen afartan iyo saddex kulan waa afartan dhibcood ayay heleen saddex iyo toban kulanna badiyeen afar dhibcood barbaro ayay dabcan galeen saddex kulanna waa lagaraacay afartan iyo gool ay dhaliyeen saddex iyo labaatan goolna waa laga dhaliyay marka masiti iyagu waxma baahna aynu eegno marka kooxda kubadda cagta liverpool haddaba kooxda kubadda cagta liverpool iyagu waxa weeyaan xil ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan afar iyo toban kulan horyaalka bermaliga ah waxaweyaan lama garaaceen kooxda kubada cagta liverpool tusaalahaan oo kaleeto hadiinu egno waxay garaaceen kooxda kubada cagta barmouth kulankii ugu dambeeyey afar gooli waxba waxay garaaceen kooxda liverpool naadiga newcastle afar gooli laba waxay garaaceen manley laba gool waxay garaaceen eh, dabcan kooxda lagu magacaabo eh, crystal balas waxay barbar la galeen labada kooxood waaweyn sida manchester iyo weliba arsenal sidoo kaleetana waxay garaaceen kooxda shivil waxay garaaceen kooxda fulham waxay garaaceen kooxda brenford waxay barbar la galeen mancity waxay barbar la galeen sidoo kale lowton sidoo kale waxay garaaceen naadiga nottingham forest saddex gool waxay garaaceen kooxda everton laba gooli waxba barbaray la galeen kooxda breyton marka kulankii ugu dambeysay horyaalka bermeliga la garaaco kooxda liverpool waxaa ugu dambeysay soddonkii setembar labadakunsadeylabaatanka markaasi oo kooxda kubadda cagta liverpool ee guuldaro kala kulantay naadiga sboris waxay ahayd laba gool iyo hal kadib markii son iyo weliba mattimon gool iska dhaliyeen haddaba markii aynu eegno eh, dabcan kooxda liverpool marka iyagu maxay ubaahiyeen kooxda kubadda cagta liverpool war farxad le ayaa soo baxaya waxaan usoo laabanaya ninka lagu magacaabo eh, robertson hadaba robertson waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta liverpool marka robo eh, ayaa usoo laabanaya ciyaaryahaankan waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan Eh, inkastoo matib uu ka maqan yahay mowsaalax dhaawac ka yahay water endo sidoo kaleeto alexander arnold uu dhaawac yahay tsimakaas dhaawac yahay sobasala dhaawac uu yahay laakiin sidaasay tahayna liverpool suuqeeda kala iibsiga waxaa leeyahay ma doonayso in ciyaaryahaan kale ay kusoo daraan keliya xidigahooda waa macquul in hal difaac ay soo qaataan eh, difaac dambeedka midig marka laakiin waxaa leeyahay liverpool suuqa kala iibsiga uuma socoto sidoo kale liverpool waxaa lagu ammaanayaa weeryahaanadooda sanadkan inay khatar badan yihiin mow saalax oo ah mid ka mid ah waryahanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta liverpool ayaa xil ciyaareedkan waxauu dhaliyay goolal gaaraya sideed iyo toban gool dhammaan tartamado idil sideed goolna waa u caawiyay marka ninkan innaba caadi maaha mow saalax sidoo kaleetan waxaa la ammaanayaa ninka kale ee ku xiga ninka lagu magacaabo diego jota oo xilli ciyaareedkiisa kooiyo gool dhaliyay sidoo kaleetana ninka kale ee lagu magacaabo darwin isagoona toban gool ayuu dhaliyey xataa godi gagbo isagu xataa xilli ciyaareedkan ma yareysto xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanayaa kooxda kubada cagta liverpool isagoo xataa sagaal gool ayuu dhaliyay marka eh, gagbo sagaal gool dhaliyey eh, diego jota koo gool dhaliyey darwin nunes oo toban gool dhaliyey iyo weliba mawsaalax oo sideed gool dhaliyay waa weeryahaanada xil ciyaareedkan kuwa ugu khatarta badan ee goolasha ugu badan dhaliyay marka liverpool suuqooda kaliibsiga iyagu waa dhan wax mubaana aynu usoo laabana arsenal arsenal iyagu waxa weeyaan shantii kulan ugu dambeysay horyaalka barmaliiga ay ciyaareen saddex kulan Eh, dabcan keliya laba kun ayay badiyeen laba kun waa laga dhacay laba kulanna way badiyeen eh, hal kulanna barbara galeen ko labaatan kulan oo ciyaareen farteen saddex dhibcood arsenal waxaa leeyahay weeraryahaan ayay u inay soo qaataan marka arsenal ayaa guulweyn ka gaartay toddobaadkan kooxda crystal balas shan gool iyo waxba marka sidaas ay tahana weli arsenal way u baahan in ay ciyaaryahaano ay soo qaataan sababta tahay kooxda arsenal waxaad arkaysa xil ciyaareedkan weeryahanadooda markaa dabcan xataa ma jiro ciyaaryahan toban gooleeli xil ciyaareedkan markaynu eegno martinelli oo markaa xil ciyaareed qurux badan ku qaatay xil ciyaareedkii hore xil ciyaareedkan wuxuu maraya lix gool keliya markaa eh, markaynu eegno lix gool inuu dhaliy martinelli waxa weeyaan weli weeryahaan dab mahaysan ayaa leeyahay arsenal jarbajeesudo kale todoba gool dhaliya xil ciyaareedkan isaga eh, bukaaya saaka oo kale isagu wuxuu dhaliyay goolal gaaraya ilaa sagaal gool inkastoo kow gool uu caawin wato marka ma jira xil ciyaareedkan arsenal in weeryahan u ciyaara arsenal oo toban gool u dhaliya saalaan kale ciyaaryaanka kale ee lagu magacaabo ee aadka u qatarta badan tarsaad isagu xil ciyaareedkan markaad eegto xataa isagu xataa toban gool ma dhalinin wuxuu haystaa todoba gool marka arsenal ma jiro ciyaaryahaan toban gool u dhaliyo xil ciyaareedkan dhammaan tartamada idil marka arsenal waxaa leeyahay weeryahaan ayay u baahan yihiin waa inayna soo qaataan weeryahaan sidoo kaleetana kooxda manchester united weliba kooxda chelsea hadaba kooxda kubada cagta manchester dhammaan kooxaha kale way ka liidataa sababtee tahay ciyaareedka manchester united keliya afar gool ay dhaliyeen kow iyo labaatan ay ciyaareen horyaalka brmeliga marka waxay u baahan yihiin ugu yaraan xataa hal weeriyaan ugu baahno manchester laba weeryahan ayay u baahan yihiin ugu yaraan karim bizem ayaa laleeyahay way qaadan karayaan chelsea haddiinu egno kooxda kubadda cagta the blues iyaguna waxaa leeyahay waxa ay doonayaan sanad qurux badan inay dabcan ay gaaraan kooxda chelsea xil ciyaareedkan ayaa dabcan iyo xil ciyaareedkii hore xil ciyaareedkan ayaaba fiican tahaba haddaba jelsiya waxa ay ka wanaagsantah xil ciyaareedkan hoomkooda saalaanoo kale dhammaan kulmadii ugu dambeysay waxay garaaceen gurigooda eh, midlasbara lix gool hal waxay ku garaaceen gurigooda fulham eh, hal gooli waxba waxay sidoo kale ka garaaceen kooxda kubadda cagta brestor afar gool waxay dabcan garoonkooda ku garaaceen crystal balas laba gool iyo hal waxay newcastle ay ku garaaceen afar gool labo dhanka goolkulaad sheffield united ayay garaaceen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta breyton marka eh, kooxda kubadda cagta chelsea iyagu garoonkooda in lagu garaaco waxaa ugu dambeysay oktoobar markaasina laba gool iyo waxba lagu garaacay kooxda kubadda cagta breford marka chelsea iyagu xataa waxay u baahan yihin inay weeryahaan ay soo qaataan inkastoo kool balmer uu yahay ciyaaryaanka ugu goolasho badan chelsea xilciyaareedkan koo iyo gool ay u dhaliyey toddoba goolna waa u caawiyey ku xiga ninka lagu magacaabo eh, sterlin isaguna toddoba gool halka sidoo kaleeta ninka kale lagu magacaabo jackson sideed gool marka chelsea weeyaan iyagu weli xataa waxaa leeyahay chelsea iyagu xataa way u baahan yihiin inay weeryahaan ay gacanta ku dhigaan wadaagi guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaa noolo kulanti